العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال mid cajzi geliyey oo isagoo kale laga keli waayey weeye wa maanaa daalika waa kaanu alayhi sala waxaa weeye cajzu lbashar inay basharkii iyo dadka ay ka cajbeen ajmaciin ayagoo dhan canilisyaani inay la yimaadaan bimislihi isagaoo kale waqad sabata waana sugnaaday icjaazuhu cajzigeyidiisu bitaxaddi alqur'aani qur'aanka taxaddigiisii iyo caribkiisii iyo dalbashaduu dalbanaya in isagoo kale lala yimaado lilcarabi carabu taxaddi ay ku tegaya almukhaalifiina ee khilaafsanaa uu ka dalbaday minayatiina la yimaadeen migisii isagoo kale facajazuu waa ka caajisay uma taxaddaahum dabeetana wuxuu ku cariyey amaba uu ka codsaday inay la yimaadaan bicashri suwarin toban suuradood facajazuu waa kari waayeen uma taxadaahum kadibna waxa uu markaa taxadii gaaday yaxrintii ow saabixidii bisuuratin waaxidatin suurad kaliya min suwarihii ka mida kana waa ka cajiseen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ubaxkaana waxaw laydu samacati insu hadday kulmaanba isu tayaan jin iyo waliinsu ay ku kulmaan xalaaliya sida ay la yimaadaan hada alqur'aani qur'aankanoo kale laa yaatuuna la yimamayaan bimidlihi mid isaga la mida ah. walow kaana haba ahaado bacduhum barhkood libacdin barka kale dahiiran mid caawiya haba noqdee lama iga karayaan wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisii am yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu nebi maxamed isaga ayaa waxaan been abuurtay oo la yidhi qul waxaa jira faatuu la qaadana bicashiri suwarin toban suradoda misli isagoo kale ah mufkarayaati oo la been abuurtay wadcuu waxaa u yeedhataan man istadactum kaad kartaan min duuni illaahi ilaahiisa keli idin dulsaadageera haddii ay sidiisku warusheegayaan wa qowlii iyo ilaahay ogaadiisa ayaa yeelaya ku sheegaysaa wain kuntum haddaad tihiin fii raydin shaygin kuwa kiga sugan sida isdalna soo dejiray calaa cabdina addoonka iyaga faatuu la qaadaya bisuurati bisuura mislihi isagoo kale kala qaada wadcuu waxaa u yeedhataan su'adaakum marajadiina ama goobtoobayaashiidana u yeedha indunillahi ilaahay u sokaday indudhun haddaad fiidine saadiqiina kuwa hor u seediya fa in lam tafcaluu haddaydaan samaynin walan tafcaluu dibna u samayn maysaane fattaqu naara naarta ka cabsada allatii taasoo waquuduhaa waxaa lagu horinaya xaabo looga dhigayo annaasu dadiyo walxijaaratu dhagaxyaara iilay taasoo uciddat loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey waxau sheeku leeyahay waxyaalaha khasaa'ista ah ee kitaabkana qur-aanka ay la gaarsadaan waxaa ka mid a ah. waa kitaab mucjisa ah. oo macnaha isaga oo kale laga iman waayen oo bashar iyo bini aadmi ay awoodi waayeen inay isaga oo kale la yimaadaan markaa mucjisada nebiga ah, qur-aankaas ayaa ugu weynaa halkii markaa waxyaalo maadiyaada oo muuqanaya marka ambiyada kale lagu siin jiray ee mucjizo looga dhigi jiray nabi maxamed mucjisooyin inta mucjizo ugu weeray waxa weeye waa qur'aanka oo ay basharki iyo bini aadmii kari waayeen inay soo kale la yimaadaan icjaaskiisa iyo inuu xaddi geliyey oo ama layimaankarayna waxaa tusinaya dee qur-aanku wuxuu taxaddi ku jiray taxaddiga waxaa la yidhaahdaa waa markaad aada codsato sida uu dagaal lagu jiro in marka idu kuu soo baxdo ayaa taxadiga la yidhaahdaa marka arin baynu odhan karnaa yani u soo bixid baynu odhan karnaa yani in loo soo baxo isagoo kale lula yimaado ama arin ayuu markaa sameeye qur-aanku arab arabkii khilaafsanay inay la yimaadaan isagoo kale bal qur-aankao kala keena baa waa keli waayeen hoos baa looga soo dusay waxaa la yidhi bal tawasullah hadday shay hadda isaga laga tageeyo waa jeri waayey hadday waaba suurad isaga oo kale yani sura suurooyinkiisa oo kale kan lamida la kale waa jeri waaye kaana waxayna tusinayaa ayadka qur-aanka fii suurati israa ilaahi wuxuu yidhi hadday isu tagaan jiniyainkii hadday isu tagaan isku kaadsadaan inay la yimaadaan qur'aankan oo kale la iman karin ayaa oo kale walow baykood kale yani bahi iyo caawiye iyo garab iyo dabar haba u noqde la iman kari maayaan waxaa kaloo ilaahay yidhi ma waxay leeyihiin nabi maxamed isaga ayaa been abuurtay isaga oo keligii ah bal waxaa tidaadaa hadduu isagu keligii been abuurtay idinku waxaa la taabaydaan bal toban suuradoodoo la mida oo aaddayn abuuraseen aydina ilaahay ku been abuuraysaana ilaahay waka ayaa keenay cid alliyeerya haddaan leediina cid baa ka caawisay ma waxa idinku cid alliyeerya ciddaa awoodaan ilaahay iskateeni u yeedha haddaad run oo ku rusheegaysaan nebi maxamed inuu markaa waxaan isagu been abuurtay oo uu leeyahay haddaad runku sheegaysaan balla taaleya toban suuradood kaana waa tegi waayeen waxaa kaloo ilaahay yidhi haddii aad ku sugan bihi waxaan ku soo dejiyey addoonkayaga nabiyulaahi maxameda yacni addoonnimo iyo haddii sigeeyo addoonnimo waa sifada markaa lagu sigeeya si ugu qiimaha badday ee maqaamiyadii ugu mudnaana ilaahay uu ku sifeeyey haddaan si isla sirin bii waxaa nabi ku soo dejiyey addoonkayaga bal waxaa la kaalay anuu suurad isaga yacni min mithli nin isagoo kale ah hal suurad kaa qaadaya waxaana u yeedhataan dayxadii markaa goobtoogihiinna ama markhaatigiinna ilaahay sakadila kaalaya haddaasii kuwargu sheegaya oo arrinku sheegaysaa markaa waxay wax ilaa ka yihi wuxuu nebi maxamed sawajama intaa samaysatay inuu yahay haddii aydaan samayno ilaa hore u samaynin dibna u samayn kari maysaan fattaqu naara naarta ka cabsada allatii uquduha naasu waxaa lagu orinayaa uu dad yahay iyo dhagaxyaanee loo diyaariyey qolada markan gaalada ah khaamisan masheeda mahu qur'aanun mucjiz wey wa macnaa daalikana waxa weye cazbu lbashar in bini aadmi ay ka cajiyeen cazma dhammaantood an ilinsaani in laygu yimaado bimihliisoo kale waqad sabata icjaazuna waa sugnaaday bitacaddi lqur'aani qur'aanka oo cariyey ama oo daynbaday markaas kacasay lilcarabi almukhaalifiina carabtii khilaafsan mian yatiina inay yimaadaan bimidli isagoo kale tacadigii waa ka yimaadeen uma taxadaahu haddana wuxuu tacadigii soo gaaray bicasri suwarin toban suuradood tacadigii waa ka yimaadeen uma taxadaahum bisuratin waaxidatin suurad kale suurad keliya oo miswalin kamida ayaa ugu taxadiinaya la qaadaya tacadigii waa ka yimaadeen bixadiidi misliga way ku dhawaaya bal way soo saajeedo kaaya waa seeni kari waawey qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi qul waxaa seemay xabadow la igu samacati insu hadday ku kulmaan ay isugu tagaan minsi iyo waljinnu alaa yatuuna ilan yimaadaan bimithli hada lqur'aani lan yatuuna bimithlihi ma iman maayaan walow kaana bacduhum barkoodaada libacdi manajana bahiiran mid markaas caawiyaba ha u ahaadeen wa qowlihi iyo ilaahay wanaadiisii am yaquluuna ma waxa mayan iftaraahu nabi maxamed isaga allaha been abuurtay qul waxaad tiaasaarka la saaraya biashri suwarin toba suuro oo midlii soo kaa muftanayaatin oo la been abuurtay wadcuu waxaana u yeedhataan man istatactum ciddaa woodaane min duunillaahi ilaahay isoteedin in gudhum haddaad tiin saadiqiina kuwa ruuseediya wa qowlii iyo ilaahlaayiiskii oo in gudhum haddaad tihiin fii shaki kuwa kaga sugan mima sii nazzalna calaa cabdina addoonka ku soo dejinay faatuu waxaa la timaadaan bisuuratin min mihlihi suuradii isagoo kale kala kaalaya bisuuratin kala kale min mihlihi kitaab isagoo kala ah waadacuu la yeela saadaakum ama markaas maajadiina wasagaayta min duuni ilaahi ilaahi sugadiin kuntum haddaad ii kuwa ruusagaya fa in lam tafcaluu haddaydaan samayn min hore walan tafcaluu lainun waa xarfu nadmi wastiqbaal muddo waa xarfu nadmi wa jismin wa qalbin marka haddii aa hore u samayn walan tafcalu dibna iyo mustaqbal loo samayn maytaane tattaqu naara naarta markaa ka cabsada allatii taasoo waquduha naasu waxaa lagu orinayaa damiyo waxay gaarkala axyaaniyiino taasoo cidda loo diyaariyey insaasiina wa maca hada taxaddi taxaddigaana jirkiisa aladiisaasoo yastafidu lhibalu hillooyina radsicinayaa wayabcasu ku diraya cala almucaarabati inay ardaan ayaa ajinka alcarabu carabi ay ka cajiseen almucaarabati inay caaridaan ay ka hor yimaadaan oo ay markaa waxay soo horimaayaan la yimaadaan biraqmi min wujuudi muqtadi maca wujuudi muqtadi ayagoo wujuuda kii keenaya lilmucaarabati wacadam almaanica minhaa wax maanicina aanu jirin ama wujuudu muqtadii wixii keensanaya jiritaankiisu fariyaamada caraba kaanuu ahayn xariisiina kuwa ku dadaala kullal hersi dadaal dhammaantii calaa ibdaali dacwati muxamadin sala allahu calayhi wasalam dacwadda nebi maxamed inay buriyaan falow kaanuu hadday ahaadaan qaadiyiina kuwa koraya lajaa waxay la iman lahayn bimaa yucaridu lqur'aana qur-aanka wax caarido oo ka hor yimaada oo wayubtilu buriya dacwata maxamedin sala allahu calayh wasalam dacwadda nebi maxamed wa amaa cadamulmaanici inaan wax maanicina jirin cadamulmaanici lilmucaarada wax mucaaridda u diyaaraynan jirin falyamahu yaalu lbalaaga dadkii markaa luqada marka xeeldheeraanteeda u saaxiibkaa ah wey waalfasaaxati fasaaxada markaa u saaxiibkaa ah wey waalmacrifati taama iyo aqoon dhamayskira bay bilugha alcarabiya u lahayd wa asxaabu alxukmi wasultaan kuwii xukunkiiyo awoodda haysay ay ahaayeen falamaa sabata markuu sulay cabdu sabata waxaa sula bianna alqur'aana annaazila ee soo degay biluqati alcarabi ku soo degay huwa kitaabullahi inuu yahay wa ana muxamadan sala allahu alay wa rasuulullahi xaqa inuu yahay rasuulkii ilaahay oo xaqa ayaa sugnaatay waxau leeyahay sheekhu ayadoo taxadud ahay iyo cayubka noocaasi ay jirto ee himooyinka markaa kicinaya ee ku kicinaya welina ku diraya caarididiyo koorilaati ayaa nimankii cardeed waxay ka cazimteen qur-aanka waxay ku caaridaan ay hor dhigaan ayay ka cazimteen ayagoo biraqmi yuujidu muqtadii maca wujuudi muqtadii biraqmi haddii la yidhaahdo biragmi min kada iyo calaa raqmi min kada waa kelimad markaa iska cusub waa macaun bay ka dhigan tahay oo iminka dhammaanteed biragmi min macaun baynu isaga soo qaadaynayo cajizada carabu can ilmucaarabati maca wujuudi muqtadi lilmucaaraba biragmi min wujuudi lmuqtadi maca wujuudi muqtadi lilmucaaraba iyadoo uu jiro wax keensanaya in la carido wacadami lmaanici minha wax maanaa ka hortaagana ay jirin dabeednaa wuxuu yidhi muqtadiga iyo shaygankii sanaya in la caribaa muxuu ahaa ilaysiske beenimadani waxay ku dadaalayeen oo ay awoodoodii juudigooda ugu badan ku bixinayeen say dacwadda nebiga u burin lahaayeen hadday awoodi lahaayeen qur-aankanoo kale inay la yimaadaanna dee waa la iman lahaayeen oo qur-aanka ku cari dacwadda nebiga ayay ku burin lahaayeen inaan wax maanici jirinna oo mucaaridaa u diidayana dee dadkii markaa balaaqada iyo markaa luqadan iyo xeeldheeraanteeda iyo fasaaxada oo markaa dee wixii la cabirayo sidii ugu quruxda baday loo cabiro iyo aqoon dhamma istiran ayay luqada cabiradu lahaayeen ciwnkii iyo sitaanki iyo awooddii ayaga ayuu gacanta ugu jiray markaa markii ay sugnaatay inaanay la yeegsanaynin ayaa waxa markaas kuaday qur-aanka muqayacaba ku jabay inuu kitaabka ilaahay yahay nabi maxamed rasuulka ilaahay inuu yahay markaa cid badan oo isku dayday waa keenay beliyoodu saabay bandhi gelin wixii ay markaa ay sameeyeen ay qur-aanka ku sheegeen laakiin dhaankood ayaa waxbeytee musaruutul kitaab oo kale ayaa markaa masalan walcaadiyaad oo kale wuxuuha ama mid baa markaa igu soo degtay dabiidnaa wuxuu sheegay inuu kuwa jiristu weeye iyo kuwa qoosiyo kuwii hidqayey aan ku dhaartay iyo kuwii markaa qoosayey iyo kuwii dulayey iyo kuwii liqayey baan ku dhaartay lakum nisful ardi markaa lagu qoslo ayay markaa la yimaadeen laakiin wax markaa dee aan agdislaynin ayay ahaayeen warkaas waa kula yeelayn annagana tabamarka lagu jeedisay oo kale lakin wax qiimo aan laga jirin wama ahaba taxadun ayadii taas weyse himooyinka markaas ficilaya oo ilaa ku ficilaya ku diraya calal carabati carididla koorimaati ayaa cajiga alcarabu carabtii waxay ka cajiyeen cali inay xaalideen u soo yimaadaan biraqmi min wujuud maca wujuudi muqtadii ayagoo uu sii keenayey inuu carabo si la carbo lacadama maanic iyo sii maanic aanay oma iska maqan ama wujuudu muqtadii faneemada carada kan waxay xariisiina kuwa ku dadaala kuna alxirsu dadaal dhammaanteed calaa ibqaali dacwati maxamedin sala allahu calayhi wasalam dacwadda nabi maxamed inay buriyaan bay dadaal dhammaanteed ku bixin walow kaanu haddee ahaan lahayn alkaafiriina kuwa horseeliya lajaa-u waxay la iman lahayn bimaa yuxaaridu lqur'aana qur-aankay waxaaridayaa yay la iman lahayn oo yubdilu buriya dacwata muxamadi sala allahu alayhi wasalam awa diinay muxamed waana cadamo maanica min almucaarada mucaaradada markaas sii markaa jirin wax ku diidayo faliannahu ahlul balaa'a waxay ahayd niman markaa dee balaaqada ku xeldheeraanshay hadalka yaqaana walfasaaxati fasaxadna waxaa la doonayo oo sidii ugu haboon loo caddiyo markaa fasaxada ayay ahayd waalmacrifatu taamatu iyo aqoon dhamaysteen ayay biluqa alcarabiya luqada carabeed u lahaayeen wa asxaabu alxukmi waasuldaan may ahay kuwii markaa xukunka iyo awoodda haystay falamaa sabata markuu sameeye casmi sabata waxaa sameeye anam ah qur'aanin naazila qur'aanka biluqati carabin ku jadhay waa kitaabullahi inuu yahay wa sala allahu alay wa rasuulu llahi xaqaa inuu yahay wujuubu icjaazihi haddaba icjaazku iyo cabdigelintu dhinacyadaa isugu jirto amaa wujuubu icjaazihi dhinacyada icjaazku markaa uu kaga jiro fakasiiratu waa fara badan tahay minaa waxaa ka mida balaaqatuhu waa balaaqadiisa xeeldheeraandiisa allatii taasoo baharat ilcaraba adag wareeri wajacalakum ka yeeshay mustawihiina kuwa dawaqsan calaa naxwin qaab ayay markaa uga yeeshay kuwa dawaqsan lam tucahad aan lagu ogaanin fii kalaami alcarabi carab hadalkeeda min qablo hore laa fii manquumin hadal la saxay ee laguma ogaanin walaa mansuurin iyo mid la suginin maca baqaayiha iyagoo ku baaqiya fii mustawan caalin mustawo sare fii jamiici ajaa'i lqur'aani qur-aanka jusuuskiisa oo dhan wadiracmi min tanaawulihi maca tanaawuligiisoo qaadanaya mawaadican shataa mawaadic kala tirsan mukhtalifa iyo axkaam iskhilaafsan wadiracmi min nuzuulihi maca nusuulihi isagoo soo degi fii fataraati waqtiya mutanaa'idati kala fog waxau leeyahay sheekhu masaajidka halka uu cajaaibka kaga jira koowaad waxa weeye waa balaaqadiisani iyo yacni alfaadiisa iyo markaa saa loo dhigin balaaqada iyo xandheeraanshaha xaggaa kaga sugan in markaa carab ilwo raasuliday baharas yacni bahara waa marka qofku inwareero indhasacaadku ku dhacan yacni waxa weeye way idin warrayahin ama yayma idin warraadin markaa inankaydinisay markaa mustawahiina mustawa sadaha ayagoo waxayna midtaa u dhahraynba siday amaninin waa abhasa ugu wareerini yani iyo ugu dawakini waxay keenaysaa kuwa dawakay way ku dawakeen oo markaa yani bani israel ayaa yani qaarkooda sabarka hadaladoodu ahaa ayay markaas yani maalan arag yani hadalkeen korkiisa iyo hoostiisa iyo waxyaalahu ka hadlayo hadal markaa gabay maaha mid markaa saaxir maaha mid faariyaha maaha saasuu dagaa kuruweynaya markay arkeenkaasa marka waxay odhanayeen yani yaada dhagaystadii aan loo dhawaanay marka waa dalaaqadiisa carab oo dhani markaa dawaqisay ee ka yeeshay markaa kuwa wareersan oo waana ku ilwaraayi naxwi iyo qaab ayaana markaas uga ilwaraysay amaba yani ay u wareerisay qur-aanku aan hadalkii caddood lagu aqaanin hore hadalkiisa manduumkaa manduumku waxa weeye waa gabayga iyo hadalka laysku hagaajiyey mansuurkuwa waa hadalkan qabaya ahayna la firdhiyey yani midkoodna laguma arag yani balaaqada iyo xeeldheeraanshaha ku jirtay hadal manlada horaanku hadal maasuura luqma horan luqma arag ayagoo weliba mustawe aad iyo laxaad u sarreeya banaadamiisaasi ay tahay asyaada qur'aanka oo dhan hadda iyagoo ka hadlaysa mawaadic kala duwan iyo axkaam khilaafsan ayagoo xilliyo kala duwan oo kala fog soo degtay ayaa haddana banaadamiisaasi iyo yacni albaadiisu markaasay u layaabka leedahay iyo sida markaa waqciisa dhaaciisa u yahay ayay haddana musawo caaliya ah oo sareeya ay ku sugan tahay oo waxyaalo ku aliyeen markaa ismay khilaafin yacni deynka baaqadiisa ismay khilaafin kii markii horeysay soo degin iyo kii markii u dambaysay soo degin waa yacni balaaqadoodii waa isku wada mid kii markaa yacni adduunkaadiyo kii aakhirataadiyo kii ummadooda kaadiyo kii cuunka hadlayay intubana isku madamastawaay u noqdeen kowkanaad waa banaanatu alatii taasoo baanad ama wujuudku icjaajiisa kasiiratu waa fara badanta minaa ah waxaa ka mida ah. balaaqatuhu waxay dheeraanshihiisa allatii taasoo baanad fii caraboo wareegisay caraboo wajacalatum ka yeeshay mushtawahina kuwa dawaqsan alaa naxwin ayaana markaa uga yeeshay lam tuhad ama calaamahun baa markaa baraabariisu ku tiri lam tuhad aan lagu ogaanin fi kalaami alcarabi carab hadalkeeda min qabli hore laa fii manduubin laguma ogaanin hadal la taxay waa mansuur iyo hadal la keydini toona maca baqayiha ayadoo weliga ku baaqaya fii mustawan cay mustawe iyo darajo iyo heer sare fi jimiic adkaari quraana quraanka adkaaridiisoo dhan wa birafci minka awulihi maca tanaawulihi soo qaadanayo qaadaya mawaadica alkitaab meelo kala duwan wa axkaama mukhtalifa iyo axkaam iskhilaafsan oo masalan waxaa laga yaabaa inuu qofku hadduu wax kala gedisan qorayo dee inuu qaar ku wanaagsaanu si fiican u qoro qaar marka inaan waxba in haddii inha maadooyin fara badan ba wax ka soo qor dee waxaa lagu yaabaa maadadaas sida fiicaanka qaleebatu waxay ku tahay inaad si kuwa kalena waxaa la arkaa waa qoraalka in waxaad ku sinaysaa waa iswaysh noqdo marka isagoo muwaadin kale gadisaan qur-aanka ka iyo axkaam khilaafsan ayuu adayisku eemisla wen yahay wabirajuli yunzilihi watalaatin mutawaacida iyo isagoo weliyo soo degay fatalaad iyo xiliyo kale fog itnayn ikhbaaruhu waa ka warrankiisa biwaqaaci adcadooyin taxdudu dhici fi mustaqbali mustaqbalkii waktina soo socdaa mustaqbal mustaqbal waktii la qaabilsanyahay waqad xadaya ficlan ficil ahaana waa u dhacday min dalika waxaa ka mida qowluhu tacaala ilaahay raadiisii alislaamiin ilaahay allahu aclam bidaatihim ilaahay ulibati ruumu qoladii horeer ruum waa laga qaalib noqday fii adna alardi dhulkooda halkii ugu dhoway dhulka carbeed baa lagaga qaalib noqday wahuma iyagu min bacdi qanabihim kaqaalib noqoshada iyo kaxogroonashaha daweed sayaqlibuuna way qaalib noqon doonaan fii bidci siniina dhowr sannadood ayay ku qaalib noqon doonaan waxyaalaha qur'aanka marka ajaa'ibkiisa tusinaya waxaa ka mida waxa qur'aanku ka warramay dacdooyin isagoo ka dhici doonaan ficlana sida u dhacday iyo qaar inaa ula tagaan la sugayo oo dee muxuu ka warramaya wax badan akhrisaaan dhacaya ayuu ka warramay qur-aanku wuxuu ka warramayaa qiyaamaha markaa wixii dhici doona waxaasoo dhimina wax dhacayo wax la sugayaba wixii qiyaamo waa la sugaya wixii akhrisaanka wax badani waa dhace wax badanna markaa waa la sugayaa waxay noo soo qaatay markaa aayad qur'aana arrin layska hadlaysay reer room ibnu reer furus ayaa dagaalo ka dhexeeyo loodii awoodaya xiliyadaa ayay ahaayeen ola reer room ahlu kitaab bay ahaayeen ola reer furusna waxay ahaayeen niman dabcaabiga majuusa ayay ahaayeen deetaa dagaal baa dhex maray waxaa qaalib noqotay oo adkaatay qoladii reer furus ayaa markaa adkaatay ee majuus ahay qoladii mushrikul carab markaa nebiga asxaabta ay jeesteen ayaa waxa yidhahdeen sida ay qoladii dabcaadu bilaa alkitaabka ah uga qaalib noqdeen kuwii kitaabka ahana reerhum ayaa anagoo bilaa kitaabin idinkoo kitaab leh ayaan idinka qaalib noqon doonaa taasaa dabeetana dadkii muslimiinta ayuu xogay murugo gelisay taasaa dabeetana ilaahay inoo warramaya hadda kuwan ha laga qaalib noqdo laakiin inay iyaguna qaalib noqon doonaan dhowr sababood dhibcigu waa yani dhowrka inaa kora laga gaariyo toddoba sano kadib ayaana markaa dagaalamayn oy markaa reeray maqaali muqdeen wa yowmadin yafraxu lmu'miniina binasrilah maalintaasaana muminiinta ilaahay nasrigiisa uu kuwa markaa saheliyey ay ku farxi doonaan marka dadka muslimiin tahay waxayna tusinaysaa dad waaqic ay ku nool yihiin la socda bay ahaayeen dad kala xigtaystaa ayay ahaayeen dee kii kitaabka lahaa iyo kii bilaa kitaabka waad kaaxintiinsanaysaa gaalada ladeediyaad kaaxintiinsanaysaa yani halka dadkaynu dhagaxnimadaala u joogaa gaalgaalu ma yahay ay yani gaalada ladeedi baa la kaaxintiinsanaya lasoo kala dhegaysanaya yani nebigu sala allahu alayhi wasalam markuu haadin waaqicalasa markuu saxaabada lahaa xabashida taga halkaa u jireeda dee wuxoogaa markaa wadciga halkaa ka jira gaaladii ayuu kala dhegaysanayay marka ilaahay wuxuu leeyahay reer ruum waa la qaalib noqday oo reer furusay si qaalib noqday fi adna alardi fi adna alardi waxaa layidhi waxaa looga jeedaa fii aqrabi ardi ruum ila ardi alcarabi alfii dhulka reer ruum ugu dhoweyn dhulka carabta dhulka aysa urdi iyo falastiin iyo inaasaana dagaal ka dhacay ama fii adna alardi fi adna ardin min ardi caduwihim dhulkooda halkii ugu dhowey dhulka carbeed qoryahan hadda qur-aanka iyo culumtan hadda cusboonaatay ka hadlaana macno ayay ka soo saareen fii adna alardi bayday dhulka halkii ugu hoosaysay dhulka halka ugu hoosaysaa dhulka adduunka waa baxru maydis meesha la yaabo waana halka dagaalkaasi ka dhacay watasayadal ardi lculaha dhulka halkii ugu hoosaysiya yani ragga iminka mucasiriinta ah ayaa tilmaabaa bacda qoladina markaa way qaalib noqon baa intii laga adkaaday dhowr sanood bay uqaalib noqon toddoba sano ayaa markaa arrinkaasi ay qaadato ku dhacay ikhbaaru waa ka warraysiisa biwaqaa'iha dhacdooyin taxadudi dhici fil mustaqbali waktiga soo socda waqad xadadad waana dhacday ficlan min dalika waxaa ka mida ah qowluhu tacaala alislaamiin allahu aclam jumraadka bidaahidlayka wuxuu kaa ula jeeda weliba taquum reer waa laga qaali muuqday fii adna alardi dhulka ilaahaynka ugu dhoway dhulka carabka wa hum min bacdi qalalihim intayna qaalib noqdeen ee askaaleen sayaqlibuuna waa qaalib noqon doonaan min bacdi qalilkii laga qaalib noqday sayaqlibuuna waa qaalib noqon doonaan fii bidci sana dhowr sannadood kanaasa ikhbaaruhu ka warrankiisa biwaqaa'ici alumam ummadihii dacdooyinkooda asaariqa sii horaysay almajhuulati akhbaaruhaa ee wararkeeda jaahilka laga aha indal carab jahlan taaman jahli dhammaystiran waagi cadami wujuudi maa shay ayaan la haynin yadullu calayhaa tusiya oo min aafaaro raaga wa macaalimadii carabeegiya wa ilaa hada nawciga min alakhbaari wararka ayuu ashaara qowluhu tacaala ilaahay ala sidiisuu ishaaray tilka taasi min anbaa'il haybi xaalay qaybka wararkiisa ka mid tahay nuuxiiha ilayka waa ku waxyoonaya nebi maxamedow maa kunta maadan taclamuhaa mid anta adiga iyo waa qowmuka xulkaan midna ma ogeyn biqabli haadaa kan horsii waxaa kaloo leeyahay sheekh waxaa ka mid ah waxyaalaha darsi qur-aanka tilmaamayey wuxuu ka warramay dhacdooyinkii ummadihii tegey hadday reer caad hadday reer samuud tahay yani hadday qoomka nabiyullaahi nuux tahay ummado horeeyey ayuu dhawaaqaayoo dhacdaynkooda kaga horay oo weliba wararkooda aan lagu haynin carabkooda oo siani dhammaynteedu kaga sugnaadeen maxaa yeelay wax gaada iyo wax macaalim iyo calaamooyina susinayo loo raacaan jirin walata qur-aanku leeyahay taasi waa ambaadii iyo wararkii qaybkoodii aan ku waxyoonay ma ad ahayn mid garanay adiga iyo qurunkaadkana intaanaan ka warrayn ka hor waxaad kala socoteen ma jirto ikhbaarka waa laygu sheegay biwaqaaci alumam asaabiqati ee horraysay almajhuulati akhbaaruha ee waraysa laga jaahiyo cindal carabi taaman wala cadami wujuudi maa shay ayaan lahaynin yadul calayha tusiya min asaara raadiyo macaariba ah waila hada nawca min alikhbaari ayuu ashaara qowluhu tacaala ishaaray tilka taasiminan baa ilka iga xaalay ka mid tahay mixuuha waa ku waxyoonaynaa maa kunna waanan taclamuhaa midow anta adigu waa qomka tolkaatoon ma yeedhayeen min qabli haada alhamdulilah rabbilcaalamiin icjaajka uu qur'aanka meelihii marka adduunka cajsigeliyey ayuu ina wadaysaaho marka arbaca isaaratuhu wisaaradiisa wisaaray ilaa bacdi alxaqaa'iq xaqaa'iqda qaarkood alkowniya ee kawadan ka muuqanaysa allatii taasoo asbataha alcilmu alxadiid cilmigan cusub ilaahu sugay wallatii taasoo lam takun ahayn macluumata min qablo hore mid loo yaqaanay min daalika waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala ilaahay odhaahdiisii uliyey alam yara aladiina kuwii yeelayoodayn kafaruu gaaloway anna samaawaati samaawaadka iyo walarda dhulku kaanataa inay ahaayeen rasqan kuwa isku dhegan wafataqnaahumaa dabeed waa kala fukinnay wajacalnaa waxaan yeelnay min almaa'i biyo xaggooda kulla shayin wax kastoo xayin nool biyo xaggooda ayaan ka yeelnay afalaa yu'minuuna miyaanay rumaynaynin wa arsalnaa waxaan dirnaarnay axadan idii lawaaqixa xaalay yihiin kuwa bacriminaya ay yihiin ayaan diran waxaa sheekhuu leeyahay meelaha kale uu qur-aanku mucjisa ka yahay ee udayalka cagsi geliyey ee ay ka muuqanayso inuu ilaahay xaggiisa ka yimid waxa uu tilmaamay waxyaala xaqaa'iqa ah oo koonkan da'diisa ka muuqanaya oo cilmigan cusub ee hadda markaas sugay oo lagu ogaaday qur'aankuna dee afar iyo tobankaa qarni ka hor uu sugay asi aan xilligaa hore macruuf ahayn markii deetee cilmiga lagu ogaaday ayaa qur-aankii loo soo noqday oo arrintuu ka hadlayay say ahayd loo fahmay waxakrina aayaddaa fii suurati alambiyaa oo laba arrimood markaas oo maanta la ogaabay kaga hadlay alla wuxuu leeyahay yeeray ogay kuwa gaaloobay ana asamaawaati walarda kaanataa rasqan samaawaadka iyo dhulku inay ahaayeen dawaataa rasqin kuwo isku dheganaan yacni u saaxiiba oo isku dhejisnaa fafataqnaa dabeedna waa kala fujinay baa ilaaha yidhi laba isku dhejisan ayay ahaayeen dabeetana waa kala fujinnay oo sabadiina markaa halkaasaa loo kor yeelay dhulkiina ilaahalkiisanaa lagu daayey hawadaasi yaa loo dhexaysiiyeyey markaa dabaysaa waana culimada markaa baaxisiinta ay arrimahan markaas baaraa yacni isla ficliya ayay markaa u ogaadeen dhulkani inuu markaa wax ka soo soocmay xagga samada inuu ka soo soocmay oo ka soo infisaalay ayay sugeen laakiin waxay markaa baljugan iyo qaybtan markaa ay ka soo soocantay ayuunbay markaa tacdiidkeeda ay isu khilaafsaayo qarnayn cadceedda ayay ka soo socotay qaryameen najmi iyo xidig ayay markaa ka soo socantay laakiin qur-aanku wuxuu noo tilmaamaya samawaadkiiyo dhulku markaa inay ahaayeen kuwa isku dhegan oo deetana ilaahay uu kala fujiyey arrinta labaadna wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin waxay ka yeelnabaynaydi biyaha xaggooda shay kasta oo nool macnaha shay kasta oo nool iyo xayaatane biyuhu waxay yihi shay aasaasi u ah weeye waxaa la ogaaday markaa in saa'ilka iyo dareeraha biyuhu ay aasaas u yihiin looga jiritaankeed oo aan yacni wax saa'ila oo kale ama dareero kale calaa wejhi lardi aanu markaa jirin oo u sugmaya oo saalix u noqonaya yacni falgalka waxyaalaha markaasi nool shay aan isaga ahayni ma jiraan maanaad dhici karta baaladi mutlaqan in markaas la helo xayaatun biduuni maa nolol intay doontaba halleerkaasee yacni biyola-aan jiraysay ma jirto waana arrintaa ilaahay uu ka hadlayu le wajacalna min almaa'i kulla shayin xay shay kasta oo nool biyo ayaan markaa xaggiisa ka haysin ee miyaanay rumaynayn markaa ayaa ilaahay leeyahay aayadda kale ilaahay wuxuu leey waarsana riyaaxa baan deela waaqexa xaalay yihiin kuwa markaa bacriminaya oo daruurtii ay markaa qaadayaanoo isu ururinayaanoo dabeetana markaa sidaas ayay ku bacriminayaan dhirtii ayaa markaa ubaxay kii laba iyo kii dhadiga ayay markaa u kala qaadaysaa sidaasaa markaa dabeetana ay ku bacrimismayaan ama ishaaratu waa tilmaamitaankiisa ilaa bacdi alxaqaa'iq xaqaayada qaarkoodu tilmaamay alkowniya ee kowniga alatii taasoo asbataha usugay alcilmu alxadiid cilmiga cusubi walatii taasoo lam takun aanay macruufatan mid la yaqaano min qablo hore min daalika waxaa ka mida qowluhu tacaalaa awalam yara aladiina kuwii miyadhay qaninka faruu gaalow ana samaawaati samaawaadki walarda dhulku kaanataha inahay radqan kuwa isku dhegan wawasaqnaahumaa dabadna waa kala fujinay wajacalnaa min almaa'i biyo xaggooda waxaan ka yeelnay kulla shayin wax kasta xayi nool afalaa yu'minuuna miyanay rumeeyeen wa arsalnaa baa ilaahayn waxaan diray arriyaaxa dabaylihi lawaqaxa xaalayihiin kuwa qaadaya markaa ee daruurinay qaadi oo deetana waa bacriminayaan waxay markaas ee dhirtii ayay markaa waxay u kala qaadayaan oo waa bacriminayaan oo waxay markaa wixii markaa bood iyo qabsada imaha ka saarayaan axkaamu lqur'aan qur-aanka axkaamtiisa istamala alqur'aanu qur-aanku wuxuu koonsaday calaa axkaamin kasiira axkaam fara badan mutanawica oo kala nooca yumkinu waxaana suurtagala taqsiimahaa in loo qaybiyo ilaa alaaati aqsaami saddex qaybood in loo qaybiya ayaa suurtagal ah alqismu alawalu qismiga iyo qeybka hore waa alaxkaamu almutacalliqa axkaamta ku tacalluqdee la xidhiidha bilcaqiidati caqiidada la xidhiidha kaliimaani billaahi waa rumaynta ilaahay la rumaynayo wa malaa'ikati iyo malaa'igdiisa wa kutubihi wa rusulihi la rumaynayo walyowmi alaakhiro iyo maalinta aakhiro wa hadihi alaxkaamu alictiqaadiya waxaa la yidhaha alaxkaam alictiqaadiya xagga asnaafkeeda inta la xidhiidhay wamaxalu daraai isagoo dhismaheeda iyo qoyska calaa ufusin aasaasiin lagu dhisa qawiima toosan wa bayaani xuquuqi wa waajibaati afraadiha iyo in la cadeeyo xuquuqda iyo waajibaadka afraaddeeda ay leeyihiin wa aayaatu hadihi alaxkaam axkaamta aayaadka ka hadlaana naxwu sabciina aaya waa ilaa toddobaatan aayadood ayaa markaa taana ka hadlaa waxau leeyahay sheekhu axkaamtaa labada qaanuun soo kala gelaysaa way qaybsamaysaa oo mid waxaa la yidhahda axkaamu mutacalliqa binusra oo waxaana la yidhahdaa qaanuunu nusra baa la yidhaahdaa ama waxaa la yidhahda masaa'il axwaali shaksiya xeerka qoyska wixii markaa inagana oran jiray waa sida guurkii iyo furiinkii iyo yacni ilmanimadii buruwa waa yani waa waa ilmihii ilmihii u dhalay ee weliba wiilashii dhalay wiilashii ama yacni awlaadii iyo nasabkii iyo wilaayadii arrimaha noocaas ah qaanuunka ama axkaamta markaa ka hadasha yacni qaanuun usra anuunsani waxwaya shugsiya la yidhaahdaa waxaana ujeeddada looga jeeda tahay in usrada iyo qoyska lagu dhiso aasaas adag oo la caddeeyo xuquuqda ay isku leeyihiin dadkan iyo waajibaadka markaa saaran ilaa toddoba salaa'idood baro qur-aanka ka hadla buu sheekhu alaxkaam mutacalliqa bilisraweyna tadkhulu waxay soo gashaa fii nidaaqi maa yusamaa waxa lagu magacaabo xayndaankiisa biqanuuni nusra oo bimasaa'il axwaali shaksiya ama masaa'ilta axwaasha shaksiya ka nikaahi guurkii wa talaaqi gurayki walburuwati wiilnimadii ama caruurtii wanasabi nasabkii walwilaaya wanaxwu daalikiyo kaa wixii lamida wayuqsadu biha waxaana looga jeedaa binaa nusra nusrada iyo qoyska in lagu dhiso calaa ususin qawmiiba asaasiye toosan iyo wa bayaani xuquuqi wawajibaadki afraadiha in la caddeeyo xuquuqi waajibaadkii markay afraaddeeda ay leeyihiin wa aayaatu hadihi alaxkaam waa naxwu sabciina aaya toddobaatan aayadood weeye ba alaxkaam almutacalliqa waa axkaamta ku tacalluqda bimucaamalaati alafraad almaaliya mucaamalaadka khaasa ee xoolaha ah kalbayci iyo iibkeda waraan wasaa'ir alcuquudi iyo cuquudda markaas inteedii kale wa hiya tadkulu ayada waxay soobaysaa fii nidaaqi maa yusama xaydaanku waxaa lagu magacaabo bilqaanuun i madani wa aayaatuha sabciina aaya aayaadkeeduna waa toddobaatan aayadood wuxuu leeyahay sheekhu talabaad waa axkaamta la xidhiidha mucaamalaadka markaa afraadda dhexdooda ah ee xagga maaliga ee xagga xoolaha ah sida iibka iyo rahantii iyo cuquuddii oo dhan bannaankii iyo wixii la midka ahaa waxaanay soo gashaa bule waxaa loo yaqaana alqaanuun almadani qaanuun almadani waxa weeye qaanuunka nadaamiya waxyaalaha marka axwaasha dadka isku xida ee shaksiga iyo mucaamalaadka maaliga ah, arrimaha marka qaanuunka arrimaha ka hadlana waxaa la yidhaha alqaanuun almadani baa la yidhahdaa qawlu ibtidaa'i baa markaa isagu khilaafsano isagu waa taxadidaa afcaasha karaa'im iyo dembi loo ictibaarinayo iyo cuqubada ay leedahay waxaa la yidhahdaa qaruna ibtidaa'i baa la ama ibtidaa'ina waa la yidhahdaa kana waa madaniyo waxa weeye arrimaha mucaamalaadka iyo waxyaabahaas ay muraakaadnaa bacd axkaam mutacalliqa waa axkaamta ku tacalluqdaa bimucaamalaadka afraad afraadda mucaamalaadkooda iyo waxaa dhex mara almaaliyati ee maaliya kalbayciilkii warahni laanti wasaa'ir alcuquudi iyo cuquudda inteedii kale waiya tadkulu waxaa lay soo gashaa fii nidaaqi maa yusamaa waxaa lagu magacaabo bilqaanuun ilmadani waa aayaadka naxwu sharciina ahe waa toddobaatan aayadood alaxkaamu mutacalliqa bilqadaa waa axkaamta la xidhiidha garsoorka wa shahaadati marag furka walyamiini iyo dhaarta wayuqsadu biha taana waxaa looga qasiyaa tandiimu ijraa'aati taqaadii waa nadaamimta kalaabooyinka kala xukumashada litaxqiiqi alcadaala si cadaalada loo xaqiijiyo baynamaa sudinka dhexdooda waiya tadkhulu ayana waxay soo gashaa fima yusamaa waxaa yo maanta layidhaha biqaanuuni lmuraafacaat qanuunka muraafacaadka wa aayaatu ala naxwi tamaaniyata cashara aaya saddex iyo toban aayadood weeye wuxuu leeyahay saddexaadna waxa weeye waa axkaamta la xidhiidha garsoorka iyo markhaatiga iyo dhaarta waxaana taa looga jeedaa oo lagu nadaamiya ijraa'aadka iyo tallaabooyinka wax lagu kala xukunsanayo ee taqaadiya iyo wax kala xukunsada kala xukunsashada loo raacayo si cadaaladda loo xaqiijiyo dadka dhexdooda cadaaladi ay uga xaqiiqowdo waxaana loo yaqaanaa lula yaqaanuunu muraafacaat muraafacaadku waa hortaga laishorgeynayo la hortagaya garsoorka saynin badanba kaga hadalnay kitaabkeeni nidaam qadab islah alislaamiya waana qaanuunka caddeeya wasaaisha lagu ilaaliyo xuquuqda ee lagaga celiyo walqaanuun aladi yubayin wasaa'il xidaayati alxuquuq waa qaanuunka caddaynaya wasaa'isha iyo waxyaala lagu gaara xidaayat alxuquuq ilaalinta xuquuqda wa rabbi lictidaai canha iyo in laga